bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawawiyu raximahu llahu tacaala baabu adkaari salaati taraawiix taraawiixda salaadeeda adkaarta kusoo aroortay cadeynteediibuu u baab yahay taraawiix waxaa la yidhaahdaa salaada la tukado qiyaamuleylka oo ramadaankii la sameeyay ayaa la yidhaahdaa jamaaca ayuu sunno ku yahay oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam habeen ama laba ayuu tukaday dadkiisii dadkii tujiyey markay dadkii soo bateen ayuu iska dhaafay wuxuuna cillo uga dhigay waxaan ka cabsaday in la idinku farad yeelo haddii la idinku farad yeelana ma awoodeysaan buu yiri rasuulka sala allahu caleyh ali wasalam marka waxaa jirto markii uu dhintay nebiga ayaa cumar waqtigiisii ayuu dadka jamciyey imaam ayuu u sameeyey maadaama in wax dambe la farad yeelo ay mutacadir noqotay maadaama eh, cid damboo loo waxyoodaa aynan jirin eh, rasuulkiina uu dhintay yaa farad dambe loo sheegaa oo lagu soo dejinaa waa maya maanicii maadaama uu zuulay ayaa wuxuu bilaa u jideeyey marka in salaadii taraawiixda ee jamaaco lagu tukado asalkeedana nebigay ka sugnaatay sida aa aragtid iclam ogow ayuu yidhi ana salaata taraawiixi taraawiixda salaadeeda sunnatun sunno weeyaan biitifaaqi alculamaa culimada yani sida ay isku waafaqsan yihiin culimada ijmaacooda ayay sunno ku tahay wahiya cishruuna rakcatan labaatan ragco weeyaan iyaduna yusallimu min kulli rakcatayni laba ragco kastaa uu ka salaamo noqsanayaa ayib laba ragco kasta waa ka salaamo noqsanaya marka waana labaatan ragco ayuu yiri cumar bay ka yaa <clears throat> xilliga cumar ayaa saas la sameeyey labaatan iyo saddex witir ah saddex iyo labaatankaas culimaduna waxay u badan yihiin inay xadiidkaas waxna aynan ka sheegin aharka oo ay sidiisa ku dhaafaan oy saxiix yeelaan sideedana salaatuleylka ama taraawiix ha noqote ama wax kale ha noqotee <clears throat> wax tiro go-an kuma qeydna tiro go-an kuma koobna <clears throat> maxaa yeeley xadiidka ibni cumar ayaa wuxuu ahaa salaatuleyli mathnaa mathnaa salaatuleilku laba laba ragca waa fa idaa khashiya axadukum subxa midkiin haddii uu subaxa ka cabsado falyarkac ragcatan hal ragca ha rukuuco tuutiru lahu maa qad sallaa wixii uu soo tukaday ayay witir uga dhigaysaa lama xadidin marka laba laba un qofku inuu u wado salaada subax inay waagu ou dhasho ayaa ka celinaysa bis ayb saxaabadii qaarkoodna waxaa sugnaatay inay intay tukadeen salaadii hore ramadaankii haddana gadaalna inay kasoo kacaynay tukadeen marka in la yiraahdo koob iyo toban wixii ka badan waa bidco ma saxsana rasuulka caleyhi salaatu wasalaam isaga wuxuu tukaday e, kow iyo toban ragco ramadaan iyo fii keyri ramadaan laakiin kow iyo tobankiisu aada ayay u dheeraayeen ninkii marka rukuucdii dheereynayo sujuuddii dheereynayo qiraa'adii dheereynayo oo rasuulka sifadana uga dayanayo cadadkana uga daydo isaga waa fadli badan yihi laa shaka laakiin ninka qiraa'adiisu gaaban tahay oo wax yar inuu uga baxo rabo oo sifadii aan tii rasuulka ku raacin cadadka keliyaan ku raacayaa dhahayo qofkii cadadkaas ka badan tukadana waa bidco khaldan yahay maxaa yile nabiga laftirkiisa saddex iyo tobanaa ka sugnaatay oo labada fajarkana aan ahayn ayaa ka sugnaatay oo leyl inuu saddex iyo toban tukaday ayb inahaasoo dhan calaa kulli xaal waxay tilmaamayaan salaadaa sunnada ah inaan waxba inayna lahayn tiro go-an sida afdalka ficilka nebiga ninkii yeeli karo waa afdalka ayb qowlka rasuulka marka la fiiriyana waa mutlaq salaatuleyli mathnaa mathnaa buu yidhi salaatuleylka inaysan xadidnayn oo aynan tiro kooban ku xadidnayn ragcaadkeedana ijmaac oo kale waxaa soo guuriyey ibnu cabdilbar tamhiidka ayb ee salafkuna saasay yeeli jireen cid salafkaana ma ogin oo bidco waaye tiri wixii koo iyo toban ka badan wahiya cishruuna ragcatan weeyaan yusallimu waa salaamo noqsanaya min kulli ragcatayni laba ragco kasto wa sifatu nafsi salaati salaada nafsad ahaanteeda sifadeeda ka sifati baaqi salawaati salaadihii kale ee haray sifadeedoo kalea calaa maa taqadama bayaanuhu sidii soo hormartay cadaynteeda oo salaadaha kale la mid tahay labalaba ragcoo sida salaadaha kale loo tukada wayajiiu fiiha waxaa ku imaanaya dhexdeeda jamiicu ladkaari adkaartii dhammaanteed almutaqadimati ee soo hormartay ka ducaai اliftitaaxi kale wajahtu wajhii ducadii wastikmaali ladkaari اlbaaqiyati adkaartii hartay dhammaystirkeeda wastiifaa'i tashahudi atexyaadka oofsigiisa waducaai bacdahu ducada atexyaadka kadib la akhriyo wagayri dalika iyo kaa wixii kasoo haro bimaa taqadama wixii soo hormaray ah wahada kan wain kaana daahiran haba ahaado mid iska daahiroo muuqdo macruufan la yaqaano haba iska ahaadee fa inamaa inkastoo uusaa yahay fainamaa inamaa nabahtu calayhi wahaadaa kan ayb wain kaana ayb hadiiba wain kaana haddii uu yahay daahiran mid iska muuqdo macruufan la yaqaano fa inamaa nabahtu waan baraarujiyey calayhi kaa korkiisaan baraarujiyey litasaahuli akhari nnaasi dadka badankood fududaysiga ay fududaysanayaan fiihi isaga dhexdiisa waxadfihim iyo goynta ay goynayaan akhar aladkaari adkaarta badankeed wa sawaabu maa sabaqa wuxuu leeyahay salaad taraawiix salaad sunna a sida loo tukadana waa iska salaadaha kale ay la mid tahay adkaartii tii kale lagu aqrin jiraa lagu aqrinaya laakiin waxaan iskaga dhaafay buu waxaan u sheegay oon u baraarujiyey inkastoo ay waxa muuqda tahay waxaan u baraarujiyey dad badan baa fududaysto maadaama salaad dheer ay tahay ragcaadkeedu badan yihiin ayay adkaaraha qaar ka tagaan waama alqiraa'atu qiraa'ada falmukhtaaru sida la doortay aladii qaalahu lakharuuna ay yidhaahdeen culimada badankood wa adbaqa annaasu dadkiina ay dabooleen cala alcamali camalfal korkiisa bihi isaga ay ku camal falaanna ay dabooleen an yaqra-a inuu akhriya weeyaan qofka alkhatmata khatinka qur-aanka bikamaaliha dhammaystirnaanteeda fi taraawiixi taraawiixdii dhexdeeda uu ku akhriyay fii jamiici shahri bisha dhammaanteed yacni wuxuu leeyahay khatmada inuu ku dhammaystiro oo faatixada intuu ka bilaabo ama suurat albaqara uu ku dhameeyo suurat nnaas ayb bisha dhan qur-aanka inuu khatimo ibnu teymiya raximahullah wuxuu dhahaa khatmadaas waxaa laga qaadanaa xadiidkii nabiga yacnii ahaa nebiga iyo jibriil waxay isla aqrin jireen qur-aanka ramadaanka waa isku daraasa ayay samey jireen qur-aanka isku akrin jireen midba midka kale kaleu ka dhageysan jiray ilaa marka wayna dhammey jireen qur-aanka sanadkii nebigu uu dhintay laba maray dhameeyeen meeshaa marka waxaa kasoo baxayso qur-aanka in la dhameeyo markaas sunno inay tahay fiican tahay camalul ay tahay ayb fa u wou akrinayaa fii kulli leylatin habeen kastaa naxwa juz-in jus oo kale akhrinaya min halaathiina soddon ka mida soddonka jus wayustaxabu waxaa la sunneeya an yuratila alqiraa'ata qiraa'ada inuu kala dhigdhigo ayaa la sunneeya tartiil ou sameeyo wayubayinahaa ou caddeeyo an yubayinahaa walixdar ka digtoonaada min atatwiili calayhim ku dheerayn dadka korkooda uu ku dheereeyo biqiraa'ati akthara min juz in juz wax ka badan akhrintiisa inuu ugu dheereeyo iska ilaaliyo waliyaxdarha ka digtoonaada kula alxadari digtoonaan dhammaanteed mima ctaadahu waxay caadaysteen jahalatu aimati kathiirin dad badan a'immadooda kuwooda jaahiliinta ah waxa ay caado ka dhigteennaha ka dheeraada oo min almasaajidi masaajidii yacni a'imo ka ah min qiraa'ati suurati alancaam ay akhriyaan bikamaalihaa dhammaystirnaanteeda fi ragcati alakhiirati ragcada ugu danbeysa fii leylati saabicati habeenka toddobaad min shahri ramadaan bisha ramadaan habeenkeeda toddobaad inay suurat lancaam dhammaanteed ragcada ugu dambeysa ay ku akhriyaan suuratul ancaam ragcada u dambaysa ay ku akriyaan ha iska ilaaliy maxaa yeele dad jahalo ah waxaa sameeyazaacimiina ah. iyagoo ku andacoonaya annahaa nasalad inay soo degtay jumlatan hal mar inay soo degtay ayagoo ku andacoonaya wahaadihi tanina bidcatun bidca weeyaan qabiixatun foolxun wa jahaalatun jahaalo weeyaan daahiratun iska muuqato mushtamilatun weliba koobsanayso calaa mafaasida kahiiratin mafaasid fara badan sabaqa bayaanuhaa bayaankeedu uu soo hormaray fii kitaabi tilaawati lquraan aan ayuu kusoo hormaray waa tibyaanka ayaan ku sheegay marka imaamu nawowi masaladan bidco ku sheegay maxaa yeele ma soo aroorinbo cibaado aan marka soo aroorin oo aan rasuulkii ka sugnaanin salafkii ka sugnaanin qofku inuu oo weliba mafaasid wadata haddana la yimaado waa khatar ayb waxyaaba badan baa marka meeshan ku hoos jira qofka hadduu taraawiixda soo tukado ee hadhow haddana uu soo kaco aakhiruleylki uu soo kaco ma tuka karaa taraawiixdii buu tukaday hadhow wuu soo kacay suxuurtii agteeda ma ku darsan karaa salaadii asoo witirkiina soo tukaday ha ayb witirkiisaas hadduu soo horumarsado saddex iyo labaatan soo tukaday ama koob tobanba uu soo tukaday ee uu soo kaco waa salaad waa iska wadi karaa laakiin witir dambe ma jiro laa witraani fii leylatin laba witri ma jiraan hal habeen in la tukado witirkiisii waa horumarsaday gadaal marka ma ka tukanayo ayb hadduu isleeyahy waa soo toosaynoo witirka hadduu doono waa iska dhaafi karaa gadaalu ka tukan karaa laakiin imaamkii aada salaada la bilowda inaad la dhamaysato saas waa wanaagsan tahay xadiidka nabiga sala allahu caleyh waali wasalam wuxuu leeyay ninkii imaamku daba tukado ee yacnii la dhammaysto oo joogo la tukado xataa yansarif alimaam waxaa loo qoraa qiyaamuleil kaamila ah loo qoraa caawo dhan inuu tukanayo loo qoraa waxyaabahaas marka in la milicsado dalq ibnu caliyinna waa sameeyey sidoo kale intuu soo tukaday ramadaankii taraawiixdii soo tukaday ayuu gelinkii dambe haddana dadkiisii tujiyey witirka marku dhinaa ayuu kasoo baxay salaada buu geliyey aniga waa soo tukaday buu yii witrigeyga laa witraani fii leylatin baana nebiga ka maqlay ayb baabu adkaari salaati alxaajati xaajadii salaadeedii adkaarteedii cadeynteedii u baab yahay qofka markuu xaajo iyo baahi ou qabo salaada uu tukanayo sida u tukanayay cadeynteediibu adkaarta cadeynteeda u baab yahay rawaynaa fii kitaabay tirmidiyi wabni maajah waxaanu ku warinay can cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yidhi man kaanat lahu xaajatun qofkii xaajo ay u sugnaatay ila ilallaahi tacaala ilaahay xaggiisa ay ugu sugnaatay oo alla dan iyo xaajo markaa ka leh ow ilaa axadin ama qof min bani aadama bani aadamka ka mid a ah, falyatawada-ha weyse qaato falyuxsin alwuduua weysada ha hagaajiyo huma liyusalli ha tukada ragcatayni laba ragco huma liyuhni cala allaahi alla ha ammaano casa wajalla waliyusalli ha salliya cala nabiyi sala allahu aleyh wali wasalam nabiga ha ku salliyo uma liyaqul ha yiraahdo laa ilaaha ila allah alxaliim اlkariim subxaana allahi rabi alcarshi alcadiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin asaluka muujibaati raxmatika ayaan ku weydiisanayaa raxmadaada raxmaadkaaga waxa waajibiyo ayaan ku su-aalanayaa wacazaa'ima makfiratika dembi dhaafkaagii cazaa'imtiisaan ku weydiisanayaa walhaniimata haniima min kulli birin kheyr dhammaantii laga haniimaysto wasalaamata nabadgal min kulli ismin laga nabadgala dembi dhammaantiis laa tadacliha igaga tegin demban dembi ilaa kafartahu inaad dhaafaysa maaha walaa haman ha igaga tegin ilaa farajtahu inaad feeyeysa walaa xaajatan ha igaga tegin hiya iyaduba laka adiga ridan raalli ahaansha ay kuu tahay ilaa qadaytaha inaad ii guddo maahan si kale ha igaga tegin ee araaximiin qaala tirmidiyu fii isnaadihi qaal xadiidkan isnaadkiisu war ayaa ku jiro ayb xadiidkan marka waxa uu yihi isnaadkiisu maqaal ayaa ku jiro way daciifiyeen marka waxaa ku jiro abulwarqa magaciisana faayid ibn cabdiraxmaan ayaa la yidhaha waqad dacafuuhu fi lxadiid ayb waayahay wacazaa-ima makfiratika ayb dembi dhaafkaagii la gooyey ood adiga gooysay ayaan ku weydiisanayaa ii dembi dhaaftid macnaha waayahay maqaalka isnaadkiisa ku jirana wuu soo hormaray oo waa sheegnayba qultu wayustaxabu waxaa la sunneeya an yadcuwa inuu duceysto biducaai alkarbi murugta ducadeed inuu ku duceysto iyo allaahuma aatinaa fi dunyaa xasanatan fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaab annaar lima qadamnaahu wixii aan soo hormarina can isaxiixayn aan kasoo hormarina xaggooda fiihimaa oo kuwan dhexdooda warawaynaa waraweynaa fii kitaabayi tirmidiyi bni maajah can cuhmaana bni xunayfin radia allahu canhu ana rajula nin dariira albasari aragiisu uu markaas yacni dhib ku sugan yahay yacnii ninaan wax arkaynin indhoolo ah ata nabiya sala allahu calayh waali wasalam nabiguu yimid faqaala waxa uu yidhi udcu llaaha tacaala ilaahi ii tuug an yucaafiyanii inuu icaafiyo ilaahay igaga toog alla inuu icaafiyo ii weydii ninkan marka wuu tawasulayaa muxuu ku tawasulaa ducada rasuulka rasuul allo ilaahay ii bari ilaahay icaafiyo qaala waxa uu in shita haddii aad doonto dacowtu waan ducaynayaa wain shita haddii aad doontana sabarta waad sabraysaa fa huwa khayrun laka fa huwa sabarkaa khayrun laka kuu khayr badan labaad yeelaysaa mid haddaad doonto kuu duceynayaa haddaad doontana waa iska sabraysaa indhala-aantaada ku sabra iyadaana kuu khayr badan ood ajar badan ka helaysaa qaala waxauu yidhi fadcuhu ilaahay io bari rasuul allah fa amarahu wuxuu amray an yatawadaa inuu weyse qaato fa yuxsina uu hagaajiyo wuduu'ahu weysadiisa wayadcuwa bi hada ducaai uu ku ducaysto allaahuma innii as'aluka ilaahow waan ku su-aalanayaa wa atawajahu ilaahu waa kuu soo jeesanayaa ilayka xaggaagan usoo jeesanaa ninkan marka you baryaa oo u jeesana xaggiisa allah wa atawajahu waan jihaysanaya ilayka xaggaaga binabiyika nebigaagan kugu soo jihaysanaya xaggiisa binabiyikana marka maxay tahay ay biducaai nabiyika nebigaaga ducadiisa maxaa meesha ducaa lagu sheegay ii ducey ama waa kuu duceynaya ama waa sabraysaa mid dooro ii ducey rasuul allo marka rasuulka waxaa la warsanaa ducaw soo ma aragtid binabiyika marka biducaai nabiyika waa siyaaqaana laga fahmay maxduufka meesha ku jira meel dheer lagama keenin waatawajahu ilayka binabiyika muxamedin nabiyi raxmati ayaan kugu soo jeesanayaa sala allahu calayh waali wasalam yaa muxamedu muxamedow inii tawajahtu anuu waan jihaystay bika adaan kugu jihaystay ilaa rabbi rabbigay xaggiisaan ayaan kugu jihaystay yani adaan kugu soo jihaystay adaan duca kaa dalba xagga rabbina inayaan ugu jihaystay fii xaajatii xaajadeyda haadihi tana dhexdeeda lituqdaa lituqdaa si loo gudo lee aniga la igugu gudo allaahumma yaa allaahu allow fashafic aqbal hu isaga aqbal fiya aniga shanigeyga waxa ku saabsan dhexdiisa ilaahu ka aqbal nebiga tir nabigana inuu duceeyey meeshaana daliil sooma ah allahuma fashafichu fiya macnaheedu waxay tahay ilaahu nabigaaga aqbal ducadiisa oo aniga ii duceynayo shafaacada iyo ergada aniga oo ii sameynayo ilaahu ka aqbal waa la bari ninkan indhoolaha marka wuxuu ku tawasulay waa biducaai nabiy sal l slam meesha marka xadiidku saas waa qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiixun xadiidkan marka dad baa waxay ka dhigaan qof baa baabuur baa meel ka god iyo qarbu ka dhacayaa dadkii hal maray wada qaylinayaan ay leeyihiin sheekh aweesow sheekh fulanow sheekh cabdulqaadirow alaleeyadhow marka xadiidkan indhoolaha lagu deliishanaa haw ilaahay adi maba sheeginba ilaahay ninkan indhoolaha alla waay waxa u jihaysa waxa uu wax ka su-aalanayo nebigiina marka ducadiisii adii qof nool haddaad doonto saalixa dheh ii duceey mashaakilkan in ilaahay naga bixiya dheh cid ku diidaysa male laakiin haddaad tira indhoolaha xadiidkiisa waxaa laga qaadanayaa in cid kale loo qayshado ilaahayna laga tago marka allahna saas lagu gaara haddii la dhaho shaqadii mushrikiinta waa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa mushrikiinta markaa ay caabudaan eh, laata iyo cuze iyo maxaa u caabudaysaan la dhaho ilaahay noo dhaweynaya inay dhihi jireen laata marka iyadu laata iyo cuza laata wuxuu ahaan jiray nin oo dadka xujaajta u ixsaan falo oo wanaagsan u ahaan jiray iyaga agtooda markuu dhintay qabrigiis ku ictikaafeen laata laftirkiisa meeshaasu ka yimid marka ayb meeshaas marka in xadiidkan macnihiisa saas loo fahma ala rabaa ayb marka xadiidkan xadiidu lacmaa ayaa la yiraahdaa alacmaa inamaa tawasala biducaai nabiyi sal l slam nabiga ducadiisa ku tawasulo ducadana allahuma fashafichu fii fiyadaaba daliil u aba ah. ilaahu shafaacadiisa ka aqbal nebiga aniga igu saabsan ducadu aniga ii duceynayo ilaahu ka aqbal oo inii duceey iri baabu adkaari salaati tasbiixi salaatu tasbiix adkaarteeda cadaynteediibu u baabyahe salaadi tasbiix salaatu tasbiix rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi canhu qaala ayb canhu marka damiirku wuxuu u noqonayaa cuhmaana bni xunayf maxaa kuu dhigan adig ayb raweynaa fi kitaabi tirmidiyi canhu qaala tirmidi baa dheh canhu can tirmidiyi qaala qad ruwiya can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nabigaa laga wariyey hayru xadiidin xadiid wax ka badan fii salaati tasbiixi salaatu tasbiixa ku saabsan walaa yasixu minhu mana ka ansaxayo kabiiru shayin wax weyn ka ansixi maayaan axaadiidta salaatu tasbiixa ku saabsan qaala waxauu yidhi waqad ra-a bnu lmubaarak waxa uu arkay waqayru waaxidin iyo mid wax ka badan min ahli lcilmi salaata tasbiixi bay arkeen in la tukada salaatu tasbiix wadakaruu waxay sheegeen alfadla fiihi fadliga ku dhex jiro qaala tirmidiyu xadaanaa axmed bnu cabdata qaala xadaanaa abuu wahbin qaala sa'altu cabdallaahi bn almubaarak ayaan weydiiyey can salaati salaada alatii yusabixu fiiha dhexdeeda ou ku tasbiixsanayo qofka qaala waxa uu yidhi yukabiru waa kibaaranaya uma yaquulu wuxuu dhahayaa subxaanaka allahuma wabixamdika tabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruka uma yaquulu hamsa casharata mara shan iyo toban jeerba wuxuu dhahayaa markaa subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha illa allah allahu akbar ayuu shan iyo toban jeer dhahaya uma yatacawadu waa magangelaya acuudu billahi min shaytaan rajiim buu dhahaya wayaqra-u bismi illaahi raxmaani raxiim wafaatixata alkitaabi ayuu akrinaya iyo wa suuratan suura uma yaquulu cashra maraatin toban jeer buu wuxuu dhahayaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar uma yarkacu waa rukuucaya fayaquuluhaa cashran toban jeer buu dhahaya haddana uma yarfacu waa soo korno wuxuu kor yeelayaa ra-sahu madaxiisa fayaquuluhaa cashran buu dhahaya toban uma yasjudu waa sujuudayaa fayaquuluhaa cashran buu dhahayaa uma yarfacu ra-sahu madaxiisao kor u qaadayaa fayaquuluhaa cashran toban buu dhahayaa uma yasjudu thaaniyata ragcadii labaad sujuuddii labaad buu sujuudayaa fayaquuluhaa cashran buu dhahayaa yusallii arbaca rakcaatin buu tukanayaa calaa haadaa sidaan fadalika kaagaasi hamsun wasabcuuna tasbiixatan toddobaatan iyo shan tasbiix fii kulli rakcatin yabda-u wuxuu ku bilaabayaa bihamsa casharata tasbiixa shan iyo toban tasbiixo uma yaqra-u waa aqrinayaa uma yusabixu cashran waa shan iyo labaatan intaa fain sallaa leylan habeen hadduu tukanaya fal axabu ilaya sida agteyda loo jacayl badan yahay an yusalima inuu salaamo noqsado fii ragcateyna laba ragco wain sallaa nahaaran hadduu tukanayana fain shaa sallama hadduu doono labadu ku salaamo noqsanaya mid laba kalo hadana la imaanaya wain shaa haddii uu doonana lam yusalim afarta isku bixinaya wafii riwaayati can cabdilaahi bni lmubaarak anahu qaala waxa uu yihi yabda fi rukuuci rukuucda wuxuu ku bilaabayaa subxaana rabiy alcadiim ayuu ku bilaabaya wafi sujuudina subxaana rabbiya alaclaa ayuu ku bilaabay halaatan saddex uma yusabixu tasbiixaati markaa kadib ayuu tasbiixaadka la imaanaya waqiila libni lmubaarak ayaa lagu yidhi insahaa haddii uu sahwiya fii hadihi salaati salaadan dhexdeeda ka waran hal yusabixu ma tasbiixsanaya fii sajdatay sahwi salaadan dhexdeedu ku sahwiye sujuudu sahwi buu la yimid sujuudu sahwigaas tasbiixdan tobanka la akrina subxaan allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allahu akbarta ma la akrinaya qaala laa buu yihi maya inamaa hiya halaahu mi-ati tasbiixatin saddex boqolo tasbiixa un weeyaan ayb ayb ragcad kastaa marka markay toddobaatan iyo shan ku jirto afarta ragc meeqaa ku jirto saddex boqol afartan ragca ku jirayso toddobaatan iyo shan marka toddobaatan shan lagu daraa boqol iyo konton laba ragca boqol iyo konton labada kalena boqol iyo konton waa saddex boqol mar qaala waraweynaa fi kitaabay tirmidiyi bni maajah can abi raaficin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yaa cami adeerkayow alaa asiluka ma ku xiriiriyaa alaa axbuuka wax ma ku siiyaa alaa anfacuka maku anfacaa buu yidhi nabiga adeerkiisu ku yidhi qaala balaa yaa rasuul allah inaadan anficin iska daaya ee anfaca rasuul allah qaala waxau yidhi yaa adeerkayo salli arbaca rakcaatin afar ragca tuko taqra-u fii kulli ragcatin ragcad kastaa dhexdeeda waxaad ku aqrinaysaa bifaatixati alkitaab iyo wa suuratin faida inqadat ilqiraa'atu qiraa'ada markay dhammaato faqul dheh allaahu akbar walxamdu lilaah wasubxaana allah dheh hamsa cashrata mara shan iyo toban jeer qabla an tarkaca intaadan rukuucin uma arkac rukuuc faqulhaa dheh haddana intii allahu akbar alxamdu lilah subxaan allah cashran toban jeer uma arfac ra-saka madaxaaga kor usoo qaad faqulhaa cashran dheh uma sjud sujuud faqulhaa cashran dheh uma arfac ra-saka madaxaaga kor u qaad faqulhaa cashran dheh uma sjud sujuud faqulhaa cashran toban jeer dheh uma arfac soo kor noqo faqulhaa cashran dheh qabla an taquuma intaadan istaagin fatilka hamsun wa sabcuuna weeyaan fii kulli rakcatin wahiyo alaaamiatin saddex boqol weeyaan fii arbaci rakcaatin afar ragcadood falow kaanat dunuubuka dunuubtaadu hadday tahay mila ramli caalijin caalij meesha la yiraahdo bacaadkeeda bacaadka meeshaas caalij meel bacaad badanay ahayd meesha bacaadkeeda tirada dembigaaga hadduu la egyahay xataa afaraha allaahu tacaala laka ilaahay waa kuu dhaafaya qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi man yastadiicu yaa awooday an yaquulahaa inuu yidhaahdo sidaas fii yowmin maalin waxaan waa badan yihin buu yidhi hal maalin kasta yaa awoodo qaala waxau yidhi in lam tastadic haddaadan awoodeynin an taquulahaa inaad tiraahdid fii yowmin maalin dhexdeeda faqulhaa fii jumcatin usbuuc ku dheh in lam tastadic haddaadan awoodeynin an taquulahaa fii jumcatin usbuuc inaad ku tiraahdid oo aad ku samayso faqulhaa samay fii shahrin bil falam yazal kama zuulin yaquulu lahu inuu u dhahayo xataa qaala intuu ka yiraa qulhaa fii sanatin sanadkii mar mar dheh halkii sanaba hal mar sameey waaye ayb qaala tirmidiyu hada xadiidun qariibun qultu qaala alimaamu abu bnu lcarabiy fii kitaabihi alaxwadiyi fii sharxi tirmidiyi axwadiga marka waa maxay caaridat laxwadi kitaab leeyahay abuu bakr ibnu tirmidiga uu ku sharxo xadiidu abuu raafic hada daciifun weeyaan buu yiri laysa lahu aslun fi sixati wax asala male buu yiri xagga sixada <coughs> walaa fi lxusni xasannimadana wax asala kumale qaala waxau yiri wainamaa dakarahu tirmidiyu tirmidiba ayaa sheegay liyunabiha si uu u baraarujiyey caleyhi kan korkiisa uu ugu baraarujiyey lianlaa yuqtara bihi saan loogu kadsoonaanin qaala waxauu yiri waqowlu bni lmubaarak ibnu lmubaarak warkiisana laysa bixujatin hadalka ibnulmubaaragna xujo ma aha hada kalaamu bni lcarabi weyaan waqaala alcuqayliyu saaxibu kitaabi ducafaa wuxuu yihi laysa fii salaati tasbiixi salaatu tasbiixa dhexdiisa xadiiun xadiid ma ahanin xadiidka oo yahbutu sugnaanayo wadakara abulfaraj waxa uu sheegay ibnuljawsiyi axaadiida salaati tasbiixi ayuu sheegay wa turuqahaa iyo duruqdeeda uma dacafahaa waa daciifiyey kullahaa dhammaanteed wabayana dacfahana waa cadeeyey dakarahu fii kitaabihi ayuu ku sheegay fi lmowduucaat wabalaqnaa can ilimaami alxaafidi abilxasan addaara qutniy waxaa naga soo gaartay imaamkaas xaafidka daara qutni raximahu llahu anahu qaala inuu yihi asaxu shayin shaykan ugu asaxnimo badan fii fadaa'ili suwar suuradaha fadaaisheeda kusoo arooray fadlu qul huwa allahu axad waay wa asaxu shayin fii fadaa'ili salawaatna waxa ugu asaxnimo badan salaadaha fadligooda kusoo arooray fadlu salaati tasbiix salaadaha waxa ugu asaxsan ma laga wada yani waa saxiix hadda ma aha kelmada warkan macnihiis waqad dakartu hada lkalaama ayaan sheegay ayuu yiri ayb طيب وقد ذكرت هذا الكلام hadalkan ayaan sheegay buu yihi musnadan isagoo musnada fi kitaabi طabaqaati اlfuqahaa fi tarjamati abilxasan caliy bni cumar adaara qطniy ayaan ku sheegay walaa yalzamu min hadihi alcibaarati cibaaradan ka laazimi maysa an yakuuna inuu ahaado xadiidu salaati tasbiixi salaatu tasbiixa xadiidkeeda saxiixan inuu ahaado fa inahum yaquuluuna waxay dhahayaan hada asaxu maa jaa fi lbaab wain kaana daciifan baabka kani waa kan ugu asaxnimada badan ayay dhahayaan wain kaana daciifan ba ha ahaado wa muraaduhum iyaga muraadkoodana arjaxuhu kan ugu raajaxnimo badan ow aqaluhu dacfan ama ugu daciiftinimo yar qultu waqad nasa jamaacatun waxay caddeeyeen min aimati asxaabina asxaabteenna aimadooda ka mid a ah cala istixbaabi salaati tasbiixi salaatu tasbiix sunanimadeeda haadihi tan ah minhum abuu muxamedin albaqawiyu ayaa kamid ah wa abulmaxaasin alruuyaaniyu qaala aruuyaaniyu fii kitaabihi albaxr fii aakhiri kitaabi aljanaa minhu waxa uu yidhi iclam ogow ana salaata tasbiixi salaatu tasbiixa muraqabun fiiha mid la sunneeyey oo la jeclaystay waa yustaxabu waxaa la sunneeya an yactaadaha inuu ka caado dhigta fii kulli xiinin waqti kasta walaa yatakaafala canha uusan ka dhoohanaanin qaala waxa uu yidhi haakadaa qaala cabdullaahi bnu lmubaarak sidaasuu yidhi wajamaacatun iyo jamaaca min alculamaai culimada ka mida qaala waqiila licabdillaahi bni lmubaarak waxaa lagu yidhi insahaa fii salaati tasbiixi hadduu ku sahwiyo ayusabixu ma tasbiixsanaya fii sajdatay sahwi sujuudu sahwiga cashran cashran toban toban qaala laa maya inamaa hiya halaahu miati tasbiixatin waayuu yihi warkan waa soo dhaafnay wainamaa dakartu hada alkalaama warkan ayaan sheegay ayuu yidhi fii sujuudi sahwi baan ku sheegay wain kaana haba ahaada qad taqadama inuu soo hormaray lifaa'idatin latiifatin faa-iido latiifa ah wahiya ana mila hada alimaam imaamkanoo kale idaa xakaa hadduu sheego haadaa kan walam yunkirhu ounan inkirin ashcara daalika wuxuu ku dareensiinayaa kaas biannahu isaga yuwaafiquhu inuu waafaqayo fayakhuru waxaa badan marka alqaa'ilu bihada alxukmi xukunkan kuwa dhahayo wahaada kani aruuyaaniyu wey ruuyaanigana min fudalaa'i asxaabina weyan asxaabteenna kuwa yani ugu wan wanaagsan almualiciina ee aada weliba wax u daalacdo wallahu aclamu ayuu yiri halkaan iska joogo bilahi towfiiq sal alla slam calaa nabiyina mxamed wala ali sahbi